bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waxaynu maraynay insha allahu tabaaraka watacaala e, qisatu nuux ayaynu ku dhex jirnaa weli oo waxa weeye waxaynu maraynay qodobka e, shanaad xadiidkii sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu waxa uu yidhi lix ayaanu la joognay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaanu ahayn koox maaragtay dadkii muslimiinta ahaa oo daciifka ahaa ka mid a iyaga sheegnay inuu maaragtay ay dalbadeen waxaynu sheegnay inay dalbadeen quraysh oo ay yidhaahdeen naga kaxee oo waxa weeye naga foge sidii ay maaragtay u dalbadeen qoomkii nebi nuux in uu maaragtay dadkii muslimiinta ahaa oo waxa weeye rumeeyey inuu cayriyo oo kale marka wuxuu leeyahay sacad ibn abi abiqas radi allahu canhu waxay yidhaahdeen markaa nebiga waxay ku yidhaahdeen naga kaxee kuwaan waxaa naga mid ahaa buu yidhi aniga iyo waxaan ahayn buu yidhi cabdullahi ibnu mascuud iyo waxa weye nin kale oo reer eh, min hudayl ah iyo bilaal iyo laba nin oo kale o aana magacoodi hadda sheegaynin markaasaa nebigu xoogaa naftiisii waxaa gashay hadday xoogaa bal nimankaani ka durkaan meesha si intaasoo ay aqbalaan oo waxa weeye ay xaqa yeelaan nebiguna wuxuu jeclaa inay xaqa yeelaan oo xaqa u hoggaansamaan qurayshi markaasaa waxa weeye ilaahay waxa uu ku soo dejiyey qowluhu tacaala walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajha imaamu muslim e, aayaddaas suurat alancaam ayay ku jirtaa imaamu muslim ayaana xadiidka wariyey nebiga waa laga nahiyey marka ha cayrin baa la yidhi dadka ilaahay rumeeyey oo xaqa u taagan oo jidkii dariiqaa ku taagan ha cayrin baa la yidhi leanna waxa weye nimankan gaalada ah iyaga ayaa ilaahay rumayn waayey iyaga ayaa waxa weeye haddii ay iimaan saxa ah rabaanna way rumaynayaan haddii ayna rabinna hadde waxba tari mayso markaa marka kuwaanaa ka sharaf badan oo dadkaana ka wanaagsan ha cayrin baa la yidhi marka sidaasoo kale marka ayaa nabiyullahi nuuxna calayhi salaam waxa uu leeyahay ma cayrinaya aniga dadkaan mu'miniinta oo ilaahay rumeeyey ee waxa weeye haddii aad ilaahay rumaynaysaanna ilaahay rumeeya haddii kalena hadda aniga waxaan idii awoodi karo ma jirto weyn uma qaala lahu markaasuu wuxuu ku yidhi haddana walaa aqulu lakum cindii khazaa'in allah walaa aclamu algayb walaa aqulu lakum inii walaa aqulu inii malak maanigi wuxuu yidhi ma ogi buu yidhi khasaa'inta ilaahay horta agtayda ma taalla buu yidhi oo haddaad isleedihiin xoolo iyo adduun iyo wax walba maad gacanta ku haysa haddii aad rasuul tahay waxa waxa weeye ilaahay baa khasaa'intiisa iyo maalkiisa iyo waxa weeye ilaahay baa nicmada agtiisa ay taallaaye anugu waxaan gacan ku hayo ma jirto cilmi qeybkana ma ogi meleg min almalaa'ikana meye bashar baana idinla mida oo ceeb ha iga dhiginina maxaa adiga basharna la midaa tahay wax macnaha ay leedahay ma jirto kuwaan aad idinku leedihiin waa dad liita oo waxa weeye waa dad xunna aniga ma ceebaynayo ilaahaygii subxaana qaadirkaa baa garanaya wixii ay maaragtay camalo ay sameeyeen ilaahay baana ka abaalmarinaya macnaha wuxuu u caddaynayaa halkaa inuu yahay keliya addoon ilaahay soo diray ee waxa weeye wax uu gacan ku hayo inayna jirin ee addoon ilaahay uu yahay ayuu halkaa ka caddaynaya marka wuxuu leeyahy waxba ha iswereerinina anigu addoon ilaahay baan ahay bashar ilaahay soo diray baan ahay wax aan aan samayn karana ma jirto waxa weeye markaa ilaahayga subxaana qaadirkaa ka cabsada cilmi keybna anigu ma ogi oo hay weydiinina cilmi qeyb marka waxa wax la yaabo ah maadaama nebiyadii iyo rusushii ay leeyihiin cilmi geyb ma ogin dad maanta jooga inay yidhahdaan cilmi geybkaan ognahay oo hadba intay fooxiyo u tagaan iyo waxa weeye khuraafaad ay markaa yidhaahdaan annagaa cilmi geyb sheegayna waa arrin aad iyo aad u cajiibo weyn wuxuu u caddeeyey markaa haddii aynan rumaynin in uu waxa weeye markaas ay iyagii halaagsamayaan kuwaan dadkaan mu'miniintaana ilaahay ayaa ka abaalmarinaya wanaagga ay sameeyeen qaaluu markaase waxay yidhaahdeen annu'minu laka watabacaka alardaluun ma waxaanu rumaynaynaa bay yidhaahdeen adiga iyo waxaan idin raacaynaa iyo kuwaan dulligaa oo ku raacay oon waxba kala garanaynin qaala rabbii qaala wamaa cilmii bimaa kaanuu yacmaluun aniga waxa ay samaynayaan war uma haye buyi qalbigooda iyo laabtoodana aniga kuma jiro ilaah baa garanaya ilaahay baana la xisaabtamaya waxa weye aniga arrintaa shaqo kuma lihi in xisaabuhum ilaa calaa rabbii low low tashcuruun haddaad wax ogtihiin oo wax kala garanaysaan dadkan ilaahay baa xisaabinaya aniga layma saarin qofka qalbigiisa waxa ku jire aniga waxaa la ii diray inaan xaqa gaarsiiyo keliya halkaa marka waxaynu inooga caddaatay qodobkaas in uu nabiyullaahi nuux calayhi salaam dadkiisii uu xaqa ugu yeedhay dariiq walbana uu u maray mar waxa weeye uu tartiib ula hadlo maruu kor ula hadlo maruu waxa weeye u naseexeeyo maruu waxa weeye cabsi geliyo maruu jeclaysiiyo wanaagga iyo jannada iyo wanaagga ilaahay agtiisa yaal dariiq kasta oo duruqu dacwa loo maro wuu adeegsaday kumana guulaysan halkaa marka waxaad ka ogaanaysaa qofkii ilaahay uu hanuun la maago ayaa ku hanuunaye qofaan ilaahay hanuun la maagin ma hanuunayo wey qodobka aynu usoo gudbayno oo lixaad waxa weeye ya'su nuux calayhi salaam min qowmi nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo qoomkiisii ka quustay oo waxa weeye arkay inay qoomkaani qoon habaaran yihiin oo aan rumaynaynin ayaynu halkaana marka wax ka taabanayna ibnu kathiir wuxuu yidhi waqad tadaawala alzamaanu walmujaadalatu baynahu wa baynahum arrintii aad bay u dheeraatay buu yidhi wakti badan baana ka soo wareegay dooddiina waa badatay oo waxa weeye aad iyo aad ayay arrintii mashaakil u noqotay oo wakti aad u badan leannahu ilaahay baa waxa uu yidhi aayad qur'aana falabata falabita fiihim falabita fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama sagaal boqol iyo konton sano ayuu dacwo ugu yeerayey uu ku dhex jiray oo waxa weeye ilaahay xaqiisa qaata uu lahaa oo ilaahay ka baqa mana ayna rumayn fa akhadahum atuufaanu wahum daalimuun wuxuu yidhi marka ibnu kasiir muddadaa qawiilkaa oo aad iyo aad u dheer famaa aamana bihi ila alqaliilu minhum dad aad u yar baa rumeeyey marka waxaad moodaa buu yidhi mar walba mar walba markii uu jiil soo kaco waxay u dardaarmi jireen jiilka dambe in ay yidhaahdaan ha rumaynina ninkaa iska ilaaliya masalan waxaad moodaa buu yidhi aabbo walba wiilkiisu markuu waxgarto oo caqli yeesho inuu u dardaarmi jiray oo odhan jiray iyaaka wa nuux nuux iska ilaali oo aad iyo aad isaga jir waa nin wareersan weeye waa nin dhunsan weeye iimaankii waa diideen marka dabeecaddooduna noocaasay ahayd xaqii inay raacaanna waa diideen sidaa daraaddeed ayuu nebiyullaahi nuux ilaahay baryo waxa uu yidhi innaka intadarhum yudiluu cibaadaka walaa yariduu ilaa faajiran kafaara ay macnaha waxa weeye kulligood gaalo weeye waxay isdhaamaanna ma jirto waxay dhalayaanna khayr ma leh oo gaalay dhalayaan ee waxa weeye kuwaan waxbaha ka tegin oo ilaahay halaag buu yidhi baabi say u dhan yihiin leannahu iyaga ayaaba lahaaba oo waatay dhahayeen aaya qowlkii inoo soo hormaray oo ay odhanayeen aayadda qur-aanka wa qa waxay yidhahdeen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa fa aktarta jidaalana fa'tinaa bima tacidunaa in kunta min alsaadiqiin nuuxow doodii waad naga badisay waana wareerisay noo keen bay dhaheen cadaabta aad sheegaysid haddii aad run sheegaysid iyagii baa ka dalbanay qoom walba waa nooca ah, kufrigu waa cajiib weye qofku waxa markuuna rumaysnayn waa wax aad iyo aad u cajiiba qoom walba nebigoodii markay beeniyaan oo diidaan ayay aakhirka ugu dambeeya waxay ka dalbanayaan in cadaabtii uu keeno oo waxay leeyihin la kaalay cadaabti oo waxa weeye annaga inay nala halaagaanba rabnaaba bal ma yidhaahdaan haddii ay odhan lahaayeen haddii aad run sheegaysid ilaahwna hanuuni oo waxa weeye ninkaana ilaah hadduu run sheegaya nahanuuni oo jirka xaqaa nagu toosi oo waxa weeye diinta inaan qaadanno nagu hanuuni oran mayaana waxay leeyihiin cadaabta noo keen haddii aad run sheegayso waa canaad weeye iyo waxa weeye kufrinimo ka badatay laakiin cadaab isagu gacan kuma hayo wuu u caddeeyo wuxuu yidhi qaala inamaa yaatiikum bihi allahu in shaa wama antum bimucjiziin anigu cadaab gacan kuma hayo buu yidhi ilaahay baa taas gacanta ku haya aniga waxa weeye dacwaa layla soo diray mas uuliyaddeydina waa inaan dacwadeeda gaarsiiyo hadduu ilaahay doonana isagaa idin halaagaya oo waxa weeye halaagii idii keenaya mana markaa kama fakan kartaan oo waxaad tari kartaan ma jirto leannahu qofka haddii ilaahay uu fidno la maago waxba tari mayso dacwo loogu yeero si walba oo waxa weeye dacwo loogu yeero qofkii ilaahay hanuuniye ayaa hanuunsama innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa leanno ilaahay isagaa og qofka hanuunka qaadanaya qofka waxa weeye wanaagsan qofka ku habboon in waxa weeye hanuunka la siiyo ilaahay isagaa garanaya xikmaddiisa iyo waxa weeye xikmaddiisa aad iyo aad u cajiibkaa ilaahay isagaa garanaya wey halkaa marka waxay nooga caddaatay nabiyullaahi nuux calayhi salaam inuu ka quustay qoomkiisii oo uu arkay qoom halaagsanaya oo waxa weye aan waxna rumaynayna inay yihiin ayaa halkaa inooga caddaatay qodobka toddobaad aan usoo gudbayno waxa weeye ilaahay oo amraya nabiyullaahi nuux calayhi salaam inuu doontii sam <clears throat> inuu doontii sameeyo iyo waxa weeye habkii doontii uu sameeyey qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmik ila man qad aaman falaa tabtays bima kaanuu yafcaluun wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah markii ay arrintii xumaatay oo waxa weeye dadkan ay rumayn waayeen ayaa ilaahay waxa ula hadlay nabiyullaahi nuux isaga oo waxa weeye sabar oo u tacsiyeynaya ayaa waxaa la yidhi nuuxow dadkaan iska dhaafaraha ka qaad dadku rumaynaya maaha waxba murugaha isgelinin hana kana xumaanin iska sabir waxaa imaanaya nasrigii ilaahay ayaa soo dhow oo waxa weeye ilaahay baa idakala saaraya ee waxaad samaysaa baa la yidhi markaasna waa markuu beryey isagu kabacdi wey leanna waatuu ilaahay aayad qur'aana ku lahaa walaqad naadaana nuuxun fala nicma almujiibuun macnaha ilaahay wuu beriyey nabiyullahi nuux ilaahay buu beriyey ilaahayna waa ajiibay wanajaynaahu alahu min alkarbi alcadiim aayado badan buu marka saas ku soo aroortay inuu isagu nabiyullaahi nuux uu beriyey waatay aayad kale ahayd walaqad naadaana wa nuuxan id naada min qablu faاstajabnaa lahu fanajaynaahu alahu min alkarbi alcadiim aayad kale ilahay waxa uu ku yidhi qaala rabbi ina qowmii kadabuun faftax baynii wa baynahum fatxan wanajinii waman macya min almu'miniin marka markuu ka quustay oo arkay qoomkaani qoom halaagsanaya inay yihiin oo qoom xaq qaadanaya inaysan ahayn ayuu ilaahay baryay marka oo yidhi ilaah qoomkaani qoom baadiyoobay weeye ilahu rabbi qoomkaani iga gargaar inii maqlubun fantasir waa tuulaa fadacaa rabbahu annii maqlubun fantasir ilaahu layga adkaaye oo tabar ma hayo oo qoomkaana qoom wax qaadanayo maahe ilaahu qoomkaan iiga gargaar qaala rabbi insurnii bima kadabuun ilaahu iga gargaar buu yihi qoomkaan waxa ay beeniyeen oo diinta ay beeniyeen ilaahu iiga gargaar wuuna habaaray markaa oo waxa uu yidhi ilaahay waa tuu aayadda qur-aankaa kulahaa wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaana inaka intadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara marka wuu habaaray oo wuxuu yidhi ilaahu qoomkan gam ka dhig ilaahu baabi'i qoomkan oo dhan halaag oo baabi'i oo waxbaha ka reebin oo waxa weeye waxaan gaalo ahayn dhali mayaani ibnu kathiir wuxuu leeyahay raximahullah faijtamaca calayhim khadaayaahum min kufrihim wa fujuurihim wa dacwatu nabiyihim calayhim waxaa ku kulantay gaalnimadoodii iyo faajirnimadii ay samaynayeen iyo xumaantii ay samaynayeen iyo nebigi ilaahay oo habaaray intaasaa isugu darmatay markaasaa gam laga dhig markay arrintii halkaa marayso ayaa ilaahay markaa wuxuu amray nebiyullaahi nuux calayhi salaam inuu doontii sameeyo oo waxaa lagu yidhi wasnaci lfulk biacyunina wa waxyina macnaha doontii samee annagaa kuu jeedna oo kuu waxyoonayna habka loo samaynayo iyo dariiqa laga marayo walaa tukhaadibnii fi aladiina dalamuu inahum muqraquun waxaa laga yaabaa buu yidhi ibnu kathiir raximahullah inay markii uu arko cadaabta ku dhacday iyo qoomkii markii la halaago iyo mashaakilka ku dhacay inuu hadhow leanna waxa weeye khabarku wixii laguu sheegay iyo waxaad aragtid waa kala duwan yihiin marka wuxuu wuxuu halkaan loogu looga sii degaya hadhow markaad aragtid dhibaatada ku dhacda qoomkaaga de wiilkiisii xaaskiisii waxa weeye dadkiisii oo qaraabada la ahaa oo halaagsamay oo dhan markaa dadkaas aad aragtid hadhow ilaahay ha weydiinin oo waxa weeye ha ka nixin oo ha u beer jileecin oo waxa weeye naxariisiga ku geli wayasnacu lfulka wa kulamaa mara calayhi mala'u min qowmihi sakhiruu min mar walba uu doon doontii markuu samaynaya markay soo maraan ayay ku qosqoslayaan oo ku dheeldheelayaan oo waxa weeye ay la yaabayaan waxay leeyihiin oo maxaad hadda doontaa ku samaynaysaa xaggee bay ku soconaysaa xaggee bad uga keenaysa way ku qosqoslayaan marka markaas isaguna wuxuu ugu jawaabay wuxuu yidhi in taskaruu mina fa inaa naskaru minkum kama taskaruun iska suga buu yidhi marka annaguna haddii hadda nagu dheeldheeshaan oo nagu qosqosashaan annaguna mar kale ayaan idinku qosqosli doonaa markay cadaabtu qabato mashaakilku idinku dhaco dhibaatada iyo cadaabtu ay idinku timaado waad ogaan doontaan buu yidhi marka fa saufa taclamuuna man yaatihi cadaabun yukhzih hadhow baa dib baad ka ogaan doontaan qofka uu cadaab xumeeya oo halaaga oo mashaakil oo dhan ku sameeya u yimaado wayaxilu calayhi cadaabun muqiim ay daa'imun cadaab weligii joogto ku noqonaya leannahu adduunkii waa lagu cadaabay e, qabrigana waa ku cadaaban yihiin aakhirana naar bay gelayaan intiiba waxa weeye cadaab baa usugnaatay oo muqiim ah oo aan weligii ka tegaynin wey waxaa marka soo aroortay e, ibnu kathiir waxa uu leeyahay dadkaa dabeecaddoodu waxay ahayd dad aad iyo aad u dabeecad adag kufri iyo canaad adduunkii aakhirana markii la tago saasoo kale bay u diidayaan oo haddana waxa weeye aakhira markii la yimaado way beeninayaan nabiyullahi nuux leannu waxaa sugnaatay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaa imaanaya nuux baa la keenaya markaasaa waxaa leeya iyo ummaddiisii markaasaa ilaahay wuxuu odhanayaa hal ballaqta nuuxow ma gaarsiisay oo dadkaagii ma gaarsiista xaqii markaasu wuxuu odhanayaa nacam ay rabbi waan gaarsiiyey oo xaqii waan gaarsiiyey ilaahay baa markaa ummaddii la hadlay wuxuu odhanaya war hal hal ballagakum maida soo gaarsiiyey markaasay waxay leeyihin laa maa jaa'anaa min nebiyin wax nebiya anaga nooma imaan noomana imaan nuux namana soo gaarsiin diinna nooma keenin markaasaa nuux ilaahay wuxuu odhanaya yaa kaaga markhaantiya oo yaa markhaanti kuu gelaya maanta markaasu wuxuu leeyahay muxammedun wa ummatuhu nebi maxamed iyo ummaddiisa islaamka ayaa iiga markhaantiyey inaan gaarsiiyey nebigu wuxuu yidhi marka calayhi salaatu wasalaam fa nashhadu waan ka markhaanti kacaynaa annahu qad ballaqa inuu gaarsiiyey wa huwa qowluhu tacaala wakadalika jacalnaakum ummatan wasada litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuna arasuulu calaykum shahiida leanna waxa weeye ilaahay baa ummaddan wuxuu ka dhigay ummad wasad ay macnaha cadliya oo cadaalad ah wixii ilaahay uu kaga sheekeeyey oo waxa weeye qisatu nuux kitaabka ka buuxda oo ilaahay ka sheekeeyey ayay aakhiro ummadda islaamku ka markhaanti kacayaan iyo nebiguba calayhi salaatu wassalaam xadiiskaana imaamu albukhaari ayaa weriyey oo waa xadiis saxiixa halkaa marka waxay nooga sugnaatay in ay dadkaasi siday u beeniyeen nebiyullaahi nuux adduunka markay joogeen aakhirana inay u beeninayaan ibnu kathiir waxau yidhi raximahullah fa haadihi alumma tashhadu calaa shahaadatin calaa shahaadati nabiyaha waxay ummaddaani ka markhaanti kacaysaa nebi maxamed wixii uu ka markhaanti kacay leannahu sababtu waay waxay odhanayaan bianna allaha qad bacata nuuxan bilxaq sababtu waxa weeye nebi nuux ilaahay xaq buu la diray kitaabna waa ku soo dejiyey wuuna amray inuu xaqay gaarsiiyo isaguna waa gaarsiiyey ummaddiisii sidii ugu wanaagsanayd oo ugu dhammaystirnayd buu u gaarsiiyey kama uu tegin wax walba ilaa uu u sheegay oo waxa weeye uu uga digay wax walba oo ciqaaba oo ku dhacaysay iyo waxa weeye cadaabkii ilaahay oo dhan ilaah uu uga digay waxaa sugnaatay xataa inuu uga digay almasiix dajaal ayaa sugnaatay siduu nebiga calayhi salaatu wasalaam u yidhi innii waxaan anigu haddii aan ahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laundirukumuuhu waxaan idinkaga digayaa maaragtay ninkii maaragtay masiixi dajaal wamaa min nebiyin buu yidhi marka nebigu nebi ma jiro ilaa waqad andara qowmahu qoomkiisa waa uga digay laqad andarahu nuuxun calayhi salaam nebiyullaahi nuux baa qoomkiisii uga digey haddaba marka halkaa waxay nooga caddaatay nebiyullaahi nuux inuu wax walba qoomkiisii uga digay oo xaqii gaarsiiyey aakhirana taasaan ka markhaanti kacayna oo dadka islaamka ay ka markhaanti kacayaan iyo nebiguba calayhi salaatu wassalaam nebigu wuxuu yidhi markaa masiixi dajaal uu ka sheekeynayey walaakinii aquulu lakum fiihi qawlan lam yaqulhu nabiyun liqowmihi waxaan idiin sheegayaa buu yidhi hadal ee macnaha calaamad uu leeyahay baan idiin sheegayaa oo aan nebiyadii hore u sheegin qoomkoodii waxaad ku garanaysaan buu yidhi waa il buu la yahay buu yidhi annahu acwarun il buu la'yahay wa ana allaha laysa biacwar ilaahayna il mana ah oo waxa weeye ilaahay waa ka nasahan yahay in la yidhaahdo il buu la'yahay marka ilaahnimo markii uu sheegto ilna uu la-yahay waxaa la odhanayaa kadaab baa tahay beenlow ah ilaahay ilma la'a subxaanahu wa tacaala ilaahay waa ka nasahan yahay in la yidhaahdo noocaa xadiidka imaam albukhaari baa weriyey xadiidkii cabdullahi ibni cumar radia allahu canhu canhuma wuxuu k ilaahay wuxuu yidhi markaa qaala rabbi insurnii bima kadabuun fa awxaynaa ilayhi an isnaci ilfulka biacyunina halkaa marka ilaahay markuu amray in uu doontii sameeyo ayuu markaa wuxuu bilaabay nabiyullahi nuux inuu doontii sameeyo marka doontii marka markuu dhammaystiray oo waxa weeye uu doontii dhameeyey oo amarkii ilaahay iyo waxa weeye ciqaabtii ilaahay dadkan ku soo degi lahayd ay bilaaban lahayd ayaa marka halkan waxaynu ka gelaynaa qodobka sideedaad baynu ka dhigaynaa oo oranaya xaadithatu duufaan bal habkii tuufaantu u dhacday iyo habkii loo halaagay baynu marka halkaana qodob ka taabanaynaa oo ka sheekaynayna insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii uu rabbi idmo ilaahay wuxuu yidhi fa awxaynaa ilayhi an isnaci lfulka biacyunina wa waxyina faida jaa amruna wafaarat tannuuru fasluk fiiha min kulli zawjayn itnayn waahlaka ila man sabaqa calayhi alqowl waman aaman ila man sabaqa calayhi alqowlu minhum walaa tukhaadibnii fi aladiina dalamuu inahum muqraquun fii suurati almu'minuun ibnu kathiir wuxuu leeyahay raximahullah waxaa inoo soo hormartay ilaahay inuu amray nebiyullaahi nuux haddii ay timaado oo waxa weeye arrintii amarkii ilaahay uu yimaado ciqaabtii ilaahay timaado doonta waxa aad saartaa wax walba dhab dhedig iyo labood ka saar neef dhedig iyo neef lab masalan dadkii iyo waxa weeye xoolihii xayawaanaadkii wax alla wixii meeshii joogay laba laba ka saar buu yidhi wax walba oo naf leh waxaa laga saarayaa dhedig iyo labood ayaa laga saaraya oo doontii lagu qaadaya iyo intii rumaysay oo ku rumaysay saar baa la yidhi dadkii gaalada ahaa mooye in alla intii ehelkaagana saar baa la yidhi oo reerkaagii saar ilaa intii gaalowday mooye sida masalan xaaskiisii iyo wiilkiisii gaaloobay iyo mooye tanuurkana uu yidhi ibnu jamhuuru lculamaa waxay qabaan wajhu lardi inuu yahay oo dhulku markii uu burqado oo biyuhu ka yimaadaan ayaa laga wadaa buu yidhi oo dhulkii uu dildilaaco biyo ka soo burqadaan marka halkaas ayaa marka ilaahay ku amray oo waxay aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi wamaa aamana macahu ilaa qali dad dad aad iyo aad u yar ayaa rumeeyey oo waxa weeye dad badan ma rumaynin marka intii badnayd oo uu dhex joogay sagaal boqol iyo konton sano uu dhex joogay ilaahay wuxuu ku magacaabay dad aad iyo aad u yar inay rumeeyeen oo waxa weeye dad badani aysan rumaynin ayuu halkaa marka ilahay inoogu caddeeyey ibnu kasiir wuxuu yidhi raximahullah marka culummadu waxay isku khilaafeen dadkii rumeeyey cadadkoodii intuu ahaa cabdullahi ibni cabaas waxaa laga warinayaa inuu yidhi siddeetan qof bay ahaayeen siddeetan qof ayay ahaayeen kacab ibni axbaarna waxaa laga warinayaa inuu yidhi toddobaatan iyo labay ahaayeen wax daliila oo kala saaraysa oo caddaynaysa lama hayo wax hadda aynu ka qaadanayno xukuma oo sharciyana ma jiraan caqiide inooga rartimaysana ma jirto calaa kulli xaal waxa weeye wax qaliila ayuu ilaahay ku magacaabay dad aad iyo aad u yar ayaa lagu magacaabay laakiin cadadkoodii ilaahayna inuuma sheegin nebigana kama sugnaanin marka sidaa daraaddeed waxba isku mashquulin mayno markay arrintii markaa halkaa ay dhacday ayuu haddana ilaahay waxa uu yidhi markaa faida stawayta anta waman macaka cala alfulki faqul alxamdu lilahi aladi najaana min alqowmi aalimiin wqul rabbi anzilnii munzlan mubaarakan wa anta khayru lmunziliin waxa uu ilaahay amray nebi nuux calayhi salaam inuu ilaahay mahadiyo oo waxa weeye maadaama ilaahay uu badbaadiyey ilaahay u sakhiray doontaa oo ilaahay ku badbaadiyey isaga iyo intii rumaysayba haddana ilaahay uu uga guuleeyey dadkii gaalada ahaa oo waxa weeye ay ishiisu ku raaxaysatay nimankii shala beeninayey oo caayayey oo u dhaaranayey oo laha waa ku dilaynaa oo waxa weye dhagax baan kugu dilaynaa oo hortiisa lagu wada halaagay oo aan waxba iska celin karin ayuu arkay haddaba markaa halkaa ayaa markaas waxaa lagu amray nabiyullaahi nuux ilaahay inuu u shukro naqa marka oo waxa weeye waatuu ilaahay lahaa waladii khalaqa alaswaaja kullaha wa jacala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun litastawuu calaa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum innagana taasaa layna amray mar walba markii aad wax fuushid oo daadadii fuushid ilaahay baa kuu sakhiraya ilaahay inaad mahadisid oo ilaahay u shukri naqdid ayaa la rabaa oo aad tiraahid subxaana aladii sakhara lana haada wama kunnaa lahu muqriniin wa inna ilaa rabbina lamunqalibuun leanno waxaad maad awoodi kartid neefkaana hadduu masalan eh, kula cararo neef geelaad fuushay faras baa fuushay wax kalaad fuushay hadduu kula cararo oo waxa weye ama uu iska kaa tuuro waa heli karaa laakiin ilaahay baa kuu sakhiray oo daabad kaaga dhigay marka ilaahay inaad ku xamdi naqdid weeye oo waxa weeye aad ilaahay ku shukri naqdid ayaa la rabaa saasaa laynoo amray marka nabiyullaahi nuuxna loo amray inuu u du ilaahay inuu baryo oo waxa weeye mar walba marku uu fuulay doontiina inuu bisinka u qabto markii uu ka degayena ilaahay inuu ku xamdi naqo kulli ayaa saasaa la is amray weye oo waxa weeye nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa amray markuu hijroonayey waxaa lagu yidhi waqul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wa akhrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka sulطaana nasiira fii suurati alisraa ilaahay waxa uu yidhi eh, ilaahay waxaad ka baridaa inuu ilaahay meel wanaagsan ku geeyo oo waxa weeye meel wanaagsanna kaa saaro oo waxa weeye dariiqa kuu fududeeyo oo waxa weye kulli marka waxa la rabaa markaad safar gelaysid markii aad wax daabadii fuulaysid ama baabuur ha noqoto ama wax kale ha noqoto mar walba inaad ilaahay ku xamli noqdid oo waxa weeye shukriga ilaahay mar walba la badiyo ayaa la rabaa oo ilaahay lagu shukri noqo ayaa loo baahan yahay leanna waxaa imaanaysa lain shakartum la aziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid haddaad ilaahay ku shukri noqdid ilaahay waa kuu badinayaa waana kuu faa'idaynaya waana ku wanaag baad ka helaysaa laakiin haddaad ku kufridid waa khatar wey nicmada ilaahay haddaad ku kufridid markaasuu wasiyadii iyo ballantiibuu qaatay oo markuu dadkii saaray ay wuxuu yidhi qaala arkabuu fiiha bismi illaahi majrayha wa mursaha ku fuula buu yidhi bisimka ilaahay oo waxa weeye hadday soconayso iyo hadday taagan tahayba bisimka ilaahay waa in loo qabto wey ay ibtidaa siyaraha wa intihaaha macnaha markay soconayso iyo markay joogsato iyo kulli waxa weeye bismillahi in la yidhaahdo oo waxa weye bisimka ilaahay ayaa mar walba la cuskanaya leanno ilaahay baa kuu sakhiray ee waxa weeye doontaan biyaha dul sabaynaysa adigu waxaad ka qaban kartid ma jirto haddaan ilaahay kuu sakhirin wey ilaahay wuxuu yidhi wahiya tajri bihim fii mawjin kaljibaal waxa weeye sidii buurtii oo kale ayay waxay dul sabaynaysaa maaragtay biyihii hirkii ayay dul sabaynaysaa oo waxa weye hirkii oo buuro noqday oo saa u duulaya oo waxa weeye lagu harqiyey nimankii dhaalimiintaa ayay iyadiina dul sabaynaysa leanno sababtu waxa weeye biyihii markay cirka ka yimaadeen oo dhulkii ka burqadeen biyihii ilaa ay hawaday tageen waatuu ilaahay lahaa fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir balu fiirsa ilaahay waxa uu yidhi samadiina biyihii baan ka keenay dhulkana biyihii baa laga keenay meeshii ilaahay ugu talagalay bay ku kulmeen marka iyo sidii ilaahay u jaangooyey iyo sidii ilaahay u qadaray ayay ku kulmeen markaasay halaagtay daalimiintii oo dhan ilaahay marka wuxuu yidhi waxamalnaahu calaa daati alwaaxin wa dusu tuuntii ayaa lagu qaaday oo waxa weye ilaahay ku badbaadiyey marka aayad kale waa tu ilaahay ku lahaa innaa lamaa daga almaau xamalnaakum fi ljaariya ay macnaha doontii assafiina markay biyihii ay xad dhaafeen oo waxa weye ay dadkii halaageen doontii baan idinku badbaadinay ay macnaha farciinaan hadda jooga oo farcii nebi nuuxa doontii baa lagu badbaadiyey wey ilaahay marka wuxuu inooga sheekeeya haddana nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo wiilkiisii u yeeraya oo waxa weeye odhanaya kaale doonta nalafu oo waxa weeye gaaladaha raaci isagiina uu leeyahay anigu buurtaasaan fuulaya kuma soo raacayo waxa weeye kumana doonayo ee iga tag ibnu kasiir wuxuu leeyay wiilkaasi loo jeedo oo waxa weeye wiilkiisaasi waxa weeye waa ninkii la odhan jiray yam yam ayaa magaciisa la odhan jiray ba la yidhi oo waxa uu la dhashay baa la yidhi sam iyo xam iyo yaafid afar wiil baa la sheegay qaar waxay yidhahdeen isimkiisa kancaan baa la yidhahda qaarna yam bay leeyihiin marka afar wiil baa la sheegay nabiyullaahi nuux inuu dhalay ninkii la odhan jiray sam iyo xam iyo yaafid marka iyo yam marka ninkaa yam la yidhaahdo dad eh, qaarna ahlu taariikha ay ku magacaabeen kancaan waa gaaloobay baa li laakiin saddexdaa nin oo kale waa rumeeyeen oo waxa weye nabiyullaahi nuux oo dad ay ahaayeen marka kancaan waxaa la yidhi gaal buu noqday waa ninkaa uu ilaahay yidhi camalan gayra saalix ayuu sameeyey oo nin gaala ah ayuu noqday fakhaalafa aabaahu aabihii ayuu khilaafay fii diinihi fahalaka maca man halak intii halaagsantay ayuu raacay leanna meesha diin baa lagu badbaadiyey ee nasab lagu badbaadi mayn iyo qabiil iyo hebel baa ay dhalay midna lagu badbaadi mayn waa halaagsamay marka isaga iyo waxa weeye nebi nuux xaaskiisii eh, eh, xaaskiisiiba iyadiina way halaagsantay oo waxa weeye way halaagsameen markaa ibnu katiir wuxuu leeyahay amaa imra'atu nuux wa hiya ummu awlaadii carruurtaan oo dhan iyadaa dhashay oo wiilashaan oo dhan iyadaa dhashay iyadana ahlu kitaabku waxay yidhahdeen buu yidhi sidaa maara ninkaa yaamna iyadaa dhashay oo waxa weeye lagu magacaabo ay idhahdeen qaar kancaan baa la yidhahdaa iyadana way halaagsantay oo intii halaagsantay ayay ku darmatay oo waxa way halaagsantay wuxuu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah dad jaahiliina oon waxba kala garanaynin oo sida dad hindiye iyo farisiintii iyo oon waxba kala garanaynin ayaa inkiro waxay yidhahdeen duufaantaan wax jiraba ma ah oo maba dhicinba oo waxa weeye wax jira ma ahayn marka qoom juhalaa weeye laakin wuxuu leyahy ibnu kathiir waqad ajmaca ahlu اladyaani annaaqiluuna can rusuli الraxmani maa tawaatara cinda annaasi fii saa'iri alasmaani calaa wuquuc duufaan waxa uu leeyahay ibnu kasiir raximahullah diimihii hore oo dhan taariikhda dadkii qoray oo dhan kulli waxay ku ijmaaceen inay duufaantaani jirtay oo waxa weeye qoomkii nebi nuux la halaagay oo biyaha lagu harqiyey ayay kulli ku ijmaaceen oo waxa weeye kulli diimihii hore waa ku wada jiili diintii maaragtay tawraad iyo injiil iyo kulli waa ku diilay ayuu leeyahy waddanka oo dhanna biyihii way qabsadeen oo waxba kama tegin walam yabq wax ka haray ma jirin hal qof oo gaala dhulka loogama tegin ba la yidhi waa la halaagay oo kulligood waa la baabiyey gaalnimadu marka markay dib u bilaabatayna qisatu huod markaan marayno calayhi salaam ayaynu dib uga sheekayn doonaa iyo asbaabtay haddana ku bilaabatay haddaba markaa qodobka sagaalaad waxa weeye intihaau xaadithati duufaan markii la halaagay marka oo iyagii o dhan la dhameeyey haddana markaas bal habkay u joogsatay iyo waxa weeye ilaahay suu ku badbaadiyey intii nebi nuux rumaysay ilaahay waxa uu yidhi wa qiila yaa ardu blacii maa'aki wa yaa samaa'u aqlacii wagiida almaa'u wa qudiya alamru wastawat cala aljuudiyi wa qiila bucdan lilqowmi alظaalimiin wuxuu yidhi ibnu kasiir markii ay dadkii la baabi'iyey oo wax ka hare ay jirin ayaa ilaahay wuxuu amray marka dhulkii inay biyaheed biyihii dhulku liqaan biyihii ka yimid samadana waxaa la yidhi jooji biyihii biyihiina way yaraadeen marka amarkii ilaahayna waa dhamaaday oo waxa wey de waa ilaahay waa xukmiyey oo waa la halaagay ciddii la halaagi lahaa ciddii la badbaadin lahaana ilaahay waa badbaadiyey markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi bucdan lilqowmi alظaalimiin ay bucdan lahum min alraxmati walmagfira ay ilaahay naxariistiisii iyo dembi dhaafkiisii ayaa laga fogeyey waa tuu ilaahay lahaa aayadda qur-aanka fakadabuuhu faanjaynaahu aladiina macahu fi lfulki wa agraqna aladiina kadabuu biaayaatina inahum kaanuu qowman camiin qoom indhala bay noqdeen oon waxba kala garanaynin oo diin garanaynin oo caqli gelaynin oo nebigii ilaahay rumayn waayey markaasaa ilaahay halaagay say u dhammaayeen fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin ayuu aayad kale ilaahay ku yidhi eegaa la yidhi marka markuu ilahay yidhi wa aqraqna aladiina kadabuu biaayaatina fandur kayfa kaana caaqibatu mundariin kuwii ba loo digay oo ciqaabta looga digay cirib dambaydkoodii iyo siday ku dambeeyeen eega baa la yidhi marka haddaad cibro qaadanaysaan oo ku cibro qaadanaysaan aayad kale ilahi wuxuu ku yidhi inahum kaanuu qowma saw-in faaqraqnaahum ajmaciin qoom xun bay ahaayeen oo xumaan sameeya kulligoodna ilaahay waa helaahay waatuu ilaahay aayad kale ku lahaa faanjaynaahu waman macahu fi lfulki almashxuun uma agraqnaa bacdu albaaqiin intii kaleo dhan waan halaagnay nebi nuux calayhi salaatu wassalaam iyo intii rumaysayna ilaahay waa waa badbaadiyey iyagii oo dhanna ilaahay waa halaagay ina fi dalika la aaya wama kana aktaru muminiin laakiin yaa ku cibro qaadanaya dad ku cibro qaadanaya oo rumaynaya aad bay u yar yihiin aayadaha ilaahay uu inooga sheekeeyey iyo cibarka iyo fawaa'ida leh oo waxa weeye aad iyo aad cajiibka u ah laakiin wax ku cibro qaadanaya ayaa iska yar waatuu ilaahay lahaa marka aayad qur-aanka walaqad taraknaaha walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir aayad baanu uga tagnay oo waxa weye wax lagu cibro qaatuu ilaahay uga tegay meeshii oo waxa weeye waa wax lagu cibro qaatee wax ku cibro qaadanaya oo ku waantoomaya ma jiraan fakayfa kaana cadaabii wa nudur walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir haddaba marka in qof walba uu ku cibro qaataa la rabaa oo aad iyo aad uu ugu fekero qisadaa ku dhacday maaragtay reer qoomu nuux oo waxa weeye iyagii o dhan la halaagay oon xabad laga reebin oo biyo lagu harqiyey oo waxa weeye kulligood baaba'ay waxaa loo baahanyaha qof walba oo islaama ah inuu ku fekero oo ku cibro qaato oo markaa u ilaahay ka cabsado oo waxa weeye ka degtoonaado asbaabtii halaagtay oo dariiqaa xun ku riday oo waxa weeye ciqaabtaas oo dhan u keenay qodobka tubnaada aan usoo gudbayna waxa weye nuux calayhi salaam yunaashidu rabbahu fii waladihi nabiyullaahi nuux calayhi salaam oo markii ay doontii biyihii joogsadeen oo waxa weeye uu eh, la xasilay ilaahay weydiinaya oo odranaya eh, faqaala rabbi ina bnii min ahli ilaahayo wiilkaygii ehelkaygu ka mid ahaa wa ina wacdaka alxaq leanna waxa weeye aabbuhu waa jecel yahay ilmihiisa inay halaagsamaanna ma rabo rajana wuxuu ka qabay inuu maaragtay soo raaco waxaa dhici karta inuu isqarinayey oo waxa weeye uu xoogaa qarsanayey gaalnimadii iyo wixii markaasu wuxuu yidhi ilaahayow macnaha wiilkaygii ehelkaygiibuu ka mid ahaa waadna halaagtay hadda adiga ayaana xukunkii garanaya oo weydiinaya marka marka ictiraadan maaha inuu xukunkii ilaahay ka hor imaanayo laakiin wuxuu rabaa bal arrintii inuu ogaado bal waxa weeye ninkan sababta waxaan ugu dhacday ilaahay baa markaa u jawaabo wuxuu yidhi yaa nuuxu innahu laysa min ahlik ahalkaaga ka mid maaha innahu camalun gayru saalix camal xun buu sameeyey oo aan saalix ahayn gaalnimuu la yimid ehelkaaga waa qofkii ku rumeeya diinta kugu raaca ayaa ehel kuu ah waxa weeye falaa tas'alni maa laysa laka bihi cilmun hay weydiinin baa la yidhi waxaadan cilmi ulahayn innii aciduka an takuna min aljaahiliin waxaan kaa waaninayaa inaad noqotid dadka jaahiliinta ha ku darmanin oo waxa weye iska ilaali haddaba waxa waxa loo baahan yahay qofku inuu ogaado caqiidada ayaa lagu badbaadaa ehelna lagu yahay oo wanaag lagu yahaye gaalnimo iyo waxa weye ilaahay oo la beeniyo waxa weye waxba tari mayso oo waxa weye qofkii qaraabo kasta ahaadee ama ilmahaagii ha ahaado ama waxa weye walciyaadu billaah oo waxa weye ama eh, waaridka ahaadee hadduu qofku mar gaalnimo ku sugnaado wax uu ku tarayo haba yaraatee ma jirto waxaad tari kartidna adna ma jirto oo waxa weeye dariiqa lagu badbaadaa waa iimaanka weyn iimaanka ayaa lagu badbaadaa ee waxa weeye waxa kaloo dhan waxba tari mayaan waxa weeye marka ilaahay markuu saa ula hadlay ayuu markaa cududaartay ayuu cududaartay oo waxa uu yidhi rabbi inii acuudu bika an asharaka ma laysa maa laysa lii bihi cilmun ilaahayo waxaan kaa magan gelayaa inaan ku weydiiyo waxaanan cilmi ulahayn wa ilaa takfir lii wa tarxamnii la e, e, akun min alkhaasiriin haddaadan ii dembi dhaafin oo iidin naxariisanna dee dadka khasaaraha ka mid noqonay ee ilaah ii dembi dhaafi weye waa toobadkeen wey fa kaana hada miman sabaqa calayhi alqowl waa qowlkii markii hore laga soo reebay oo la yidhi ahalkaaga doonta saar ilaa man sabaqa calayhi alqowlu minhum waxa weeye intii horay u caddaatay oo waxa weye qowlkoodii u hormaray oo waxa weeye dee e, qadartii rabbi ku dhacday inay gaaloobayaan oo la halaagayo mooye ayuu ka mid ahaa marka marka kaas iyo waxa weeye xaaskiisii iyo waxaasoo dhan qoomka ayay galeen oo waa la halaagay wey laakiin intii kale ilaahay waa badbaadiyey oo waxa weeye nebi nuux wiilashiisii kaloo dhan waa badbaadeen wey waxaan usoo gudbaynaa marka qodobka koob iyo tobnaad oo waxa weeye odhanaya akhbaartii nabiyullahi akhbaaru safina wannaajiin xaggee ku dambeeyeen marka markii ilaahay uu badbaadiyey intii badbaaday marka iyo meeshay ku degeen iyo waxa weeye ilaahay haddii uu badbaadiyo halaagii ka badbaadiyey aakhirkii dambe marka xaggee bay mareen ayaynu qayb ka soo qaadanaynaa marka waxa qaala allahu tacaala ilahi wuxuu yidhi qiila yaa nuuxu hbid bisalaamin mina wa barakaatin calayka wa calaa umamin miman macak wa umamun sanumatichum uma yamasahum mina cadaabun aliim ilaahay waxa uu yidhi nuux baa waxaa lagu yidhi deg oo doontii ka deg markay biyihii joogsadeen oo dhulkii degay oo waxa weyi dhulkii kala degay ayaa la yidhi dega marka adiga iyo inta kula socotaba doonta ka dega dhulka taga ummaddan kula socota oo waxa weeye ummaddan kula socota oo aan u raaxayn doono iyo ummado kale aan u raaxayn doonnaba kabacdina cadaabtii ilaahay iyo ciqaab ayaa ku dhici doonta wixii gaalooba weyn ilaahay marka wuu amray nabiyullaahi nuux markay dhulkii kala degay marka oo dhulkii caadi noqday oo ay suurtagal tahay in lagu socdo ayaa la yidhi marka dega marka oo dhulka taga oo waxa weeye dhulkii dega marka waxau leeyahay ibnu kathiir raximahullah sida mashhuurka ah waxa weeye buurtaas la yidhi maaragtay oo ilaahay yidhi maaragtay wahiya tajri bihim fii mawjin kaljibaali may aayadda qur-aankaa odhanaysaa wastawat cala aljuudiy juudigaa marka waxay yidhaahdeen ibnu kathiir iyo culummadu waxay leeyihiin waa jebel weyn oo ku yaala jaziira jaziiradan carabta waxay dhulka carabta buur ku taallo weeye bay yidhahdeen oo la yaqaanoo macruufa ibnu kathiir wuxuu leeyahay wa calaa umamin ummadda waxaa laga wadaa buu yidhi minman sayuuladu bacdu ummadda dhalan doontay min awlaadika awlaadaada fa ina allaha lam yajcal liaxadin minman kana macahu min almu'miniina naslan walaa caqiban siwa nuux calayh salaam ilaahay waxa uu ummaddii tarankii oo waxa weeye sii tarmay intii la badbaadiyoo mu'miniinta ahayd waxaa ka tarantay nebiyullaahi nuux calayhi salaam intii kale waxba kama tarmin baabi oo waxa weeye ma aynan sii tarmin oo waxa weeye duriyaddoodii taran ma yeelan laakiin nebiyullaahi nuux calayhi salaam ayaa duriyaddiisii tarantay oo waxa weeye ilaahay uu faafiyey oo ilaahay u raaxeeyey waa tuu ilaahay lahaa wajacalnaa duriyata hum lbaaqin duriyadiisii ayaan baaqi ka dhignay oo waxa weeye inta hartay oo baaqiga waa duriyadiisii weye nebiyullaahi nuux duriyaddiisi wuxuu markaa nebi kasta buu yidhi wuxuu yidhi fa kullu man calaa wajhi alardi ayuu leeyahay ibna kathiir wax walba oo dad ah oo dhulka jooga buu yidhi oo dhulka ku nool maalintaa laga soo bilaabo nebiyullaahi nuux wixii ka dambeeyey waxa weeye waa duriyatu nebiyullaahi maaragtay nebiyullaahi nuux saddexdiisii wiil oo midna la odhan jiray sam midna la odhan jiray xam midna la odhan jiray yaafif ayay ku abtirsadaan dadku ayuu leeyahy ibnu katiir raximahullah waxaa laga wariyey buu yidhi arrintaas saciid ibn lmusayib raximahullah waxa uu yidhi nuux waxa uu dhalay saddex wiil shaam baa ka mid a yaafid baa ka mid a xaam baa ka mid a nin walbana saddexdoodii waxa uu dhalay saddex wiil saddexdii wiil shaam saddex wiil buu dhalay oo xaam saddex wiil buu dhalay yaafitna saddex wiil buu dhalay wuxuu yidhi shaam wuxuu dhalay carab iyo faris iyo ruum yaafitna wuxuu dhalay buu yidhi turkida iyo dadkan la yidhaahdo saqaali saqaaliba oo waxa weye asaqaaliba la yidhaahdo waa dadka indho yarta iyo noocyadaas wa ya'juuj wa ma'juuj qoomkaa la yidhaha yaajuuj wa ma'juuj ayuu dhalay buu yidhi oo fii suurati kaafi ka sheekaysay ayuu dhalay buu yidhi xaamna wuxuu dhalay buu yidhi qibdiga nimankii waxa weeye masar deganaan jiray oo faraaciintu ay ka soo jeedeen iyo sawdaan dadka madmadow iyo waxa weeye barbarka barbarka waa dadka makhaaribada ah oo marooka iyo dadkaa iyo halkaas maqrab alcarabi la yihaahdo weyi imaam albazaar ayaa wariyey fi musnadi waxaa ku soo aroortay marka xadiis daciifa ah ayaa arrintaa ku soo aroortay oo waxa weeye aan sugnayn oo nebigu uu leeyahay laga warinaya nebigaa wuxuu yidhi sam abulcarab wey waxaamna waxa weeye abulxabash wayaafid aburuum xabashida iyo dadka madadoo waxaa dhalay weeye xaam carabtana waxaa dhalay sam dadkan ruumka oo cadcadna waxaa dhalay maaragtay yaafid xadiidka waa xadiid daciifa imaamu tirmidi iyo ayaa weriyey imaamu axmed wadacafahu sheikh albani raximah اllah fi sunani tirmidi iyo silsilati axaadiis daciifa marka sunan tirmidi saddex kun iyo laba boqol soddon iyo kow ayuu ku daciifiyey silsilatu axaadiis daciifana wuxuu ku daciifiyey saddex kun iyo lix boqol siddeetan iyo saddex waa xadiis daciifa marka haddaba markaa halkaa waxaa markaa qowlkaas ay saciid ibnu musayib iyo saxaabada qeyb ka mida ay keeneen mooye wax ku sugan oo kaleo adilaa ah lama hayo marka ibnu katiir wuxuu yihi raximahullah qataata wuxuu yidhi waxa ay fuuleen doontii maalintii bishii shahra rajab oo tobankeedii ayay doontii fuuleen nabiyullaahi nuux iyo intii rumays waxa ay doontii ku jireen buu yidhi boqol iyo konton hameen boqol iyo konton maalmood ayay doontii la shabaynaysay oo waxa weeye biyihii kula dul soconaysay oo ay doontii ku dhex noolaayeen waxa uu yidhi markaa buurtii markii ay dul istaagtayna bil bay dul taagnay kabacdi markaa ayaa waxaa la amray inay doontii ka degaan waxa ay ka soo baxeen buu yidhi maalintii yowma caashuuraa oo maalinta bisha muxaram yowma caashuuraa ayay doontii ka soo degeen buy intaa marka ayuu qataata keenayaa wallahu aclam marka de waa ahlu taariikh baan umaynayaa iyo isaadiyaad leanna waxa weeye adilo ku sugnaatay iyo xadiis saxiixa iyo aayad qur'aana midna looma hayo laakiin waxa weeye waa aqwaal lculamaa oo waxa weeye mufasiriintii ayaa saa keenaya calaa kulli xaal marka qowlkaa un baynu haynaa wax kaloo aan hayno ma jirto isagana daahirkiisa waxaad moodaa inuu israa'iliyaad yahay oo waxa weeye wax daliila arrintaa kuma sugnaanin marka halkaa waxaynu ka garanay nebiyullaahi nuux calayhi salaam duriyaddiisii inay baaqi noqotay taasi waa saxiix wey laakiin habkay u kala dhaleen iyo waxa weeye saddexdiisii wirse u kala tarmeen arrintaas waxa weeye daliil bay u baahan tahay iyo axaadiis saxiixa looma hayo laakiin inay maaragtay ay tarantay duriyaddii nebi nuux wax alla waxaa dad maanta koomka saaranna inay duriyaddiisi yihiin taa shaki kuma jiro leanno ilaahay waatuu lahaa wa jacalnaa duriyatahu hum albaaqiin duriyaddiisii ayaan ka dhignay baaqi culummaduna saasay ku wada caddaynayaan inay duriyada maanta koomka joogta inay yihiin duriyaddii nebiyullaahi nuux ee dadkan sida ay leeyihiin gaaladu inayna waxba ka jirin daanyeer bay dadku ka yimaadeen iyo waxa weeye waxaan loo baanayn oo khuraafaada qisatu aadam baynanu ku soo caddaynay inuu ilaahay nabiyullaahi aadam dadka ka abuuray kabacdina markaa ay dadkii saa ku tarmeen xaawo iyo nebiyullaahi aadam ay ka yimaadeen ayaa waxa weeye inoo caddaatay waxaa kaloo inooga caddaatay marka qodobka inuu meesha la yidhaahdo buurta magaceeda la yidhaahdo aljuudiy oo ku taal baa layihi jaziira oo dhulka carabta ayay jaziirat lcarab khaliijka iyo dhulkaasaa la isku yihahdaa inay maaragtay ahayd oo waxa weye halkaa ay degeen ayaa inooga caddaatay hadday marka saxiix noqoto qowlka culummaduna waxaa halkaa inooga caddaatay saddexdii wiil inay saa dadka u kala farcameen waxaa kaloo marka inooga caddaatay ya'juuj wa ma'juuj inay bilow aamniga ka mid yihiin oo waxa weye ay bashar yihiin ee aynu jinna ahayn wax kalena ahayn inay marka yaajuuj wa majuuj inay yihiin bashar caadiya ah, oo waxa weeye dadka ka farcameen bal duriyaddii nebi nuux inay ka mid yihiin ayaa halkaa inooga cadda waxaanu usoo gudbaynaa qodobka markaa labiyo tobnaad oo odhanaya dikru shayin min akhbaari nuux calayhi e, e, salaam akhbaartii nabiyullahi nuux marka kabacdi ayaynu qeyb ka mid a ka soo qaadanaynaa kabacdi wuxuu ku dembeeyey nabiyullahi nuux ilaahay wuxuu ku ammaanay nabiyullahi nuux innahu kaana cabdan shakuura nin aad u shugrinaq badan ayuu ahaa waxaa la yidhi marka wuxuu ahaa innahu kaana yaxmud allah calaa طacaamihi wa sharaabihi wa libaasihi wa sha'nihi kulli wax walba oo uu sameeyo oo waxa weye tilaabo kasta uu qaado wixii uu cuno wixuu cabo wixii uu xirto kulli ilaahay ba uga shukri naqi jiray ayaa la yidhi sidaa daraaddeed baa ilaahay ku magacaabay innahu kaana cabdan shakuura addoon shukrinaq badan oo aad iyo aad u shukrinaq badan ayuu ahaa waxaa ka sugnaatay marka oo arrintaasna tusaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam ba xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi ina allaha la yarda can ilcabdi ilaahay addoonkiisa wuxuu uga raali noqdaa haddii uu wax cuno oo waxa weeye eh, an yaakula aklatan haddii uu wax yara afka geliyo oo cuno fayaxmaduhu calayha inuu ku mahadiyo haddii uu ku mahadiyo ilaahay baa ka raali noqonaya ama uu wax yara cabo markaa ilaahay ku mahadiyo marka wax walba oo aad samaysid haddaad ilaahay ku maadisid ilaahay baa markaa kaa raalli noqonaya oo waxaad noqonaysaa shakuur qof aad iyo aad u shukrinaq badan oo ilaahay ku shukriya ayaad noqonaysaa xadiidka imaamu muslim ayaa wariyey oo waxa weye xadiidkii anas ibnu malik ayuu ku wariyey lix kun iyo lix boqol lixdan iyo sideed maaragtay bisharxi imaamu muslim oo waxa weeye annawowi wuxuu yidhi marka ibnu katiir raximahullah wالظaahiru ana الshakura huwa aladi yacmalu bijamiici daacaat alqaliila alqowliyati alqalbiyati walqowliyati walcamaliya shakuur waxaa la yidhaahdaa qofkii saddex arrimood laga helo daacadii ilaahay uu amray oo dhan qofkii la yimaada ama iimaankii qalbiga iyo waxyaalihii caqiidada ha noqoto ama waxa weeye qowlkii uu ku hadlayey ha noqoto ama waxa weeye ficilkii uu samaynaya ha noqoto wax alla wixii ilaahay amray oo daacaa qofkii la yimaada ayaa la yidhaahdaa shakuur wax alla wixii ilaahay uu ka xarimayna bannaanka ka mara kaasaa la yidhahdaa maaragtay qof shukri naq badan oo ilaahay ku shukriya oo waxa weeye shakuura waa qofka noocaas haddaba nabiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa noocaa ilaahaygii subxaana qaadirkaa ayuu maaragtay caqiide saxiixa iyo camal saalixa qowl ama ha noqoto ama ha noqoto ficileh ayuu ula yimid oo waxa weeye ilaahay ayuu maaragtay noocaas u maratay ugu shugrinaqi jiray wax walbana uu ka shugrinaqi jiray oo waxa weeye ilaahay uu ku maadin jiray wax walba oo ilaahay uu siiyo qodobka ugu dambeeya oo waxa weye aan kusoo gebagabaynayna qisadiisa waxa weeye wasiyatu nuux calayhi salaam liwaladihi lama xadarat lwafaa waa qodobka saddex iyo toban nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo wiilkiisii la dardaarmaya markay geeridii u timid oo uu dhimanayey ayuu wiilkiisii la dardaarmay oo waxa weeye uu dardaaran siiyey adduun iyo aakhiraba uu ku badbaadiyey can cabdillaahi ibni camr ibni caas radia allahu canhuma ayaa waxa uu yidhi kunaa kunaa juluusan cinda nabiyi sal allahu calayhi wasalam cinda rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebiga agtiisa ayaan fadhinay buu yidhi ma wakti waktiyada ka mid a nin baa yimid buu yidhi reer baadiyaa oo waxa weeye jubbo dhar aad u qurux badan qaba oo waxa weeye isqurxinaya oo xaragoonaya markaasuu nebigu waxa uu yidhi ilaa uu nebiga soo ag istaagay markaasuu nebigu wuxuu yidhi ninkaani maya ninkaa wuxuu yidhi markaa faqaala wuxuu yidhi ina saaxibakum qad wadaca kula farisin macnaha wuxuu ujeedaa macnaha nin walba oo reer magaala ayuu doonayaa maaragtay inuu dhulka dhigo wa yarfaca kula raacin reer baadiyihiina kor buu u qaadaya fa akhada nabiyu sala allahu alayh wasalam bimajaamici jubbatihi nebiga ayaa qabtay markaa wuxuu ku yidhi miyaanan arag alaa araa calayka libaasa man laa yacqil dharkii waxa weeye dadkaan caqliga lahayn gaaladii baa laga wadaa dharkii gaalada oo ayaad wadataa buu yidhi oo dadka kibirka badan oo waxa weeye takaburka iyo kibirka ku jiro maxaa dharkoodii kuu geeyey nebigu markaasu wuxuu yidhi marka macalshaahidka xadiidka aan u keenayna waa qeybtaan hadda soo socota nebigaa wuxuu yidhi calayhi salatu salaam markaa ina nabiy allahi nuux nuuxan sal allahu calayhi wasalam nabiyullaahi nuux calayhi salaam lamaa xadaratu lwafaatu markay geeridii ku soo xaadirtay qaala libnihi wiilkiisiiba wuxuu ku yidhi innii qaasun calayka alwasiya waan kuu dardaarmayaa oo waxa weye anoo dardaarankii kuu soo koobaya ayaan kuu dardaarmaya aamuruka waxaan ku amraya laba arrimood waxaana kaa naahinayaa laba arrimood aamuruka bilaa ilaaha ila allah labada arrimood oo marka uu amray nabiyullaahi nuux aada iyo aad ha loogu baraarugo waxaan ku amrayaa laa ilaaha ila allah ay altawxiid caqiida saxiixa oo waxa weeye inaad caqiido saxiixa la timaadid oo waxa weeye ilaahay tawxiidkiisii aada baratid oo cilmi u yeelatid oo ku dhimatid caqiido saxiixa ayaan ku amraya waaya aamuruka laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ayaan ku bilaa ilaaha ila allah ayaan ku amraya wuxuu yidhi marka fa ina asamaawaati asabc waalardiina haddii wuxuu yidhi toddobada samo iyo toddobada dhulba haddii la saare buu yidhi laga dhiga buu yidhi xalaqa goobaabin keliya oo bir goobaabina laga dhigo oo markaa waxa weeye laa ilaaha ila allah lagu rido way burburin lahayd oo eber bay ka dhigi lahayd haddii la saare buu yidhi miisaan la saaro oo kafka labada kaf oo waxa weeye miisaanka labadiisa dhinac dhinacna laa ilaaha ila allah la saaro dhinacna la saaro toddobada samo iyo toddobada dhul oo la isku daray laa ilaaha ila allah ayaa ka cuslaan lahayd oo waxa weye ka miisaan culus wey waxaan ku amrayaa buu yidhi wa subxaana allah wa bixamdihi inaad waxa weeye tiraahid waa camalkii saalixa marka tawxiidkii markuu amray ayuu camalkiina amray macnaha tawxiidna la imow ilaahayna caabud ayuu maaragtay halkaa waxa weye ugu caddaynaya macnaha ilaahay u tasbiixso oo ilaahay cibaadadiisii la imow subxaana allah walxamdu lilah la imow wey oo waxa weye cibaadadii ilaahay la imow waxa uu yidhi markaa fa innahaa salaatu kulli shayin wax walba salaada ay ku ilaahay ku baryaan weeye oo waxa weeye xayawaanka arkaysid waxyaalahaad arkaysid waxa weeye wax walba ilahay u tasbiixsanaya laakiin inagu ma fahmayno wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum inagu ma fahmayno habka ay u tasbiixsanayaan laakiin waxaad arkaysidoo makhluuqa ilahay bay u tasbiixsanayaan ilahay bay nasahayaan ilahay bay u tukanayaan ilaahay baa garanaya oo af garanaya iyo habkay samaynayaan wuxuu yidhi wa biha yurzaqu kullu shayin wax walbana iyadaa lagu irsaaqaa oo ducadaas iyo cibaadadaa ayaa ilaahay dadka ku irsaaqaa iyo xayawaankaba ee waxa weeye ilaahay bari oo waxa weeye subxaana allah walxamdu lilah aad iyo aad u joogtee oo waxa weeye ku dadaal waxa uu yidhi markaa wa anhaaka waxaan kaa nahniyaa buu yidhi oo kaa nahiyayaa kaa reebaya inaad ka dheeraatidna aan rabaa labadii arrimood maxay yihiin labada arrimood waxa weeye oo aan kaa nahiyayo oo waxa weye aan kaaga digayo can ishirki midda koowaad waa shirki waalkibri iyo kibirka waxaan kaaga digayaa shirki iyo kibir markuu tawxiidkii amray oo camalkii saalixa ahaa amray oo ah labadii lagu badbaaday oo jannada lagu tegayey wuu usoo koobay marka wasiyadii waa wasiyo aad iyo aad u jaamica oo kooban wey wuxuu yidhi war labadaa arrimood baan ku amrayaa inaad caqiido saxiixa la timaadid camal saalixana la timaadid weeye oo kooban waa labadii jannada lagu gelayey ko haddana markaasu wuxuu yidhi labadii naar lagu tegayey oo asalka u ahayd ayuu haddana ka nahyey shirkigii oo ugu horreeyey wixii naar lagu waarayey oo waxa weeye kufrinimo qofkii gaarsiinayey oo qofkii markaa naar ku waarayo wuu ka naahiyey oo wuxuu yidhi waxaan kaa naahiyayaa shirkigii leanno naar baad ku gelaysaa oo ku waaraysaa oo waxa waxaad noqonaysaa alkhaalidiina fi fi jahannam kibirkiibu haddana ka naahiyey waa macaasidii oo dhan waa waxyaalihii kabaa'irka ahaa oo waxa weeye lagu mudanayey inuu qofku naar galo walow kaana muslim ba ha noqdee inuu maaragtay naar galo oo waxa weeye ciqaab la kulmo marka kii naarta lagu waarayey oo gaalnimadana waa ka nahiyey kii maaragtay acmaashii lagu gaarayey naarta oo waxa weeye kabaa'irtii o dhanna waa ka nahiyey oo waxa weeye kabaa'irtii oo dhan waxay soo gelayaan markaa kibirkii ayay soo hoosgelayaan kibirku waa maxay marka shirkigii waa la garanayaa oo waxa weeye waa macruuf laakiin kibirku waa maxay waxau leeyahay cabdullahi ibni cumar cabdullahi eh, ibni camar ibni caas radia allahu canhu waxau leeyahay rasuulka ilaahay baa waxaa lagu yidhi ama anaaba ku idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow shirkigii garanay haada shirku qad carafn qad carafnaa qad carafnaahu fama alkibru shirkigii garanay oo waxa weeye waan garanaynaayo waa barannaye oo waa ka digtoonaynaaye oo waxa weye aad baan uga digtoonaanaynaaye muxuu yahay kibirku wuxuu yidhi e, waa la sii weydiiyo nebigu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow inuu ninku uu qaato dhar qurux badan oo isku eg ma kibirba markaasuu nebigu wuxuu yidhi maya markaasuu wuxuu yidhi ma kibirkay ka mid tahay laba kabood oo qurux badan qofku inuu qaato ma kibirkay ka mid tahay markaasuu nebigu maya markaasuu wuxuu yidhi ma kibirkay ka mid tahay inuu daabad qurux badan baabuur qurux badan masalan maanta baabuur baa la garanayaae daabad lama garanaye inuu leeyahay oo uu fuulo si faras qurux badan iyo ma kibirkay ka mid tahay markaasuu yidhi maya markaasuu wuxuu yidhi ma kibirkay ka mid tahay inuu ninku waxa weeye rag badan oo saaxiibbaa leeyahay oo gurigiisa yimaada oo waxa weeye agtiisa fadhiista oo waxa weeye nin halkaas aad iyo aad u qiimo badan uu yahay oo dadku u yimaadaan ma kibirkay ka mid tahay markaasuu yii nebigu maya markaasaa waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah fama alkibru marka kibirku waa maxay waa tan marka jawaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kibirkii uu caddaynayo oo waxa weeye ugu dambayntii kibirku waxa uu yahay iyo waxa weye siduu nebigu u caddeeyey waatan weeye iyadii oo kooban wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam kibirku waxa weeye safahu lxaqi wa gamsu nnaas shafahu lxaqi xaqa inaad diidid ay macnaha badaru lxaqi xaqi inaad diidid oo xaqa raaci weydid weeye kow iyo wa gamsu nnaas dadkana inaad liidid oo tiraahay dadka anaa ka fiican oo isla weynaatid oo kibir uu ku galo leannu haddaad tiraahay dadkii anaa ka fiican kibir baad la timi ummadda kama fiicnid waxna ma dheerid sagaal bilood baa qof walba uurkii hooyada ku jiray nebi aadan baana laga wada yimid marka wax aad dheer tahay dadkii ma jirtee haddaba waxba ha kibri maxaad u kibraysaa dadka waxaad dheer tahayba ma jirtee qof walba calool hooyuu galay waana dhashay ilmo yar buu ahaa waa la soo koray marka maxoogga ilaahay ku siiyey iyo xoolaha ilaahay ku siiyey iyo haddii ilaahay cilmi ku siiyey miyaad u dhahaysaa dadkii baan anugu ka fiicnahay dadka waxaad dheer tahay ma jirto marka halkaasuu nebigu wuxuu ka yidhi marka eh, kibirku waxa weeye safahu lxaqi xaqa inaad diidid oo xaqa aad raaci weydid oo xaqa u hoggaansami weydid oo waxa weeye waxaa gaala maanta aad arkaysid oo xaqii diiday oo waxa weeye gaalnimada ku sugan aad arkaysid waxaa ku keentay sababtaa in ay waxa weeye kibir baa u keenay oo kibir iyo isla weynan waataynu soo maraynay ay lahaayeen mar walba qoomkii gaalada ahaa ay nebi nuux ku lahayn qoomkiisii anu'minu laka watabacaka alardaluun adiga iyo dadkaa liita saad u rumayseen oo kale miyaada raacayna oo waxa weye saasoo kale miyaan samayna waatay lahaayeen oo waatay lahaayeen maan wamaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'y marka dadkii bay liidayaan oo waxay leeyihiin kuwa aan naf lahayn baa ku raacay kuwa aan waxba kala garanayn baa ku raacay intaasoo dhan marka ayaa kutufaysa waxyaalaha kibirka mas masiibadiisa iyo mashaakilkiisa waxaa kaloo inoo soo caddaatay qisatu aadam markaan ka hadlaynay calayhi salaam wixii ibliis ku kalifay inuu gaaloobo oo uu u diido inuu nebi aadam u sujuudo calayhi salaam oo ilaahay uu hor taagan yahay amarkiisa uu qaato inuu diido waxaa ku kaliftay waxay ahayd kibir abaa wastakbara ayuu yidhi ilaahay wa kaana min alkaafiriin wuu diiday oo wa isla weynaaday oo kibirna heerkaa gaarsiiyey haddaba kibirku waa wax aad iyo aad u xun waa masiibo weeye waa qofkii buu halaagayaa mashaakil buu ku keenayaa in aad iyo aad looga degtoonaado ayaa la rabaa oonan qofku marnaba kibir agtiisa soo marin xadiidkaa markaa imaamu lbukhaari ayaa wariyey fi kitaabihi aladab almufrad wa saxaxahu sheikh albani fi saxiixi adab almufrad shan boqol afartan iyo sideed ayuu maaragtay ku wariyey waana xadiis saxiixa marka qisatu nuux calayhi salaam intaa ayay ku eg tahay waxaynu usoo gudbaynaa marka fawaa'id aynu ka soo saarayno marka oo waxa weye fawaa'id baynu ka qaadanayna midda ugu horreysa waxaa qisadan inooga caddaatay oo faa'iidada koowaad inuu nebiyullaahi nuux calayhi salaam inuu yahay rasuulkii ugu horreeyey oo dadka loo diray inuu yahay ayaa halkaa inooga caddaatay bacda aadam calayhi salaam ayna una dhexaysay toban qarni toban qarni inay u dhexaysay nebiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi nuux ayaa inoo caddaatay waana rasuulkii ugu horreeyey oo ilaahay bini aadmiga u diray oo waxa weeye dacwada dadka ugu yeerayey leanna waxaynu niri markaynu soo sharaxaynay markii hore oo waxa weeye nabiyullaahi aadam iyo nebiyullaahi nuux tobankii qarniyo udhexaysay dadku waxay ahaayeen calal islaam oo diintii islaamka ay ku taagnaayeen say u dhammaayeen wax gaala ma jirin oo dadku gaalo ma ahayn dad muslimiina oo diintii ilaahay ku taagan ayay ahaayeen oo diintii nebi aadam calayhi salaam haddana markaa waxa weeye shiis calayhi salaam ilaahay uu maarata u waxyooday haddana markaa nabiyullaahi idriis calayhi salaam ayaa markaa intaasoo dhan diintaasi haysteen oo waxa weeye dadku caqiido saxiixa iyo tawxiid saxiixa lagu socday shirkina lama aqoon laakiin shirkigu wuxuu bilaabmay waktigii nebi nuux calayhi salaam waataynu soo marnay aayadihii qur aanka ah oo odhanayey wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra nimankaas saalixiinta aynu soo sheegnay ayay maaragtay shirkigii ku bilaabmay ayaynu nili wey faa'idada labaad aynu ka qaadanayno waxa weeye anna nuux calayhi salaam inamaa bacatahu allahu tacaala lama cubidat alasnaam waaldawaaqiit wa sharaca annaasu fi aldalaalati waalkufri markii dadkii ilaahay waxau u diray nebiyullaahi nuux dadka markay dadkii gaalnimo bilaabeen markii hore looma baanayn rasuul leanna waxa weye dadku islaam bay wada ahaayeen diin baa lagu taagna marka mar alla markii gaalnimo timid shirki yimid ayaa markaa dadkii loo baaday in rasuul loo diro ballantaanna horay baa ilaahay u qaaday oo waatuu nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii jannada laga soo dejiyey oo laga soo saaray ilaahay waatuu yidhi faman eh, fa ima yaatiyannakum minii huda faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa ama aayad kale falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun marka halkaas ayuu ilaahay ku ballan qaaday inuu hanuun iyo rusul soo diri doono oo waxa weeye ay u imaan doonaan ummaddan ummadaha marka halkaa markay bilaabeen marka dadkii inay gaalnimo markay bilaabeen shirki bilaabeen ayaa nebi nuux loo soo diray oo waxaa la yidhi udig oo waxa weeye qoomkan gaalnimada uga dig shirkiga ay samaynayaan uga dig dacwada iyo xaqa ugu yeer ayaa halkaa marka bilaabatay marka nabiyullaahi nuux waa ugu yeeray dacwadii iyo xaqii oo waa uga digey sababta loogu soo dirayna waxay ahayd oo ilaahay usoo dirayey raxmatan lilcibaad addoommadiisa ayaa ilaahay u naxayey oo shaydaanku siguna u duursan ayaa ilaahay ugu soo dirayey cadaab adagna ilaahay waa ka digayey oo waxa weeye cadaabtaas si ayna hadhow u oran cadaabtaa ilaahayow annagu maanu ogeyn waxaan oo loo cududaaran ayaa loo soo diray wey laakiin intoodii badnayd gaalnimadii bay doorteen oo waa diideen inay nebigii rumeeyaan xaqiina inay qaataan dariiqii xaqa ahaa maraan waa diideen oo waxa weeye gaalnimo ayay ka jeclaysteen wey waxaa inooga caddaatay qisadan nabiyullaahi nuux calayhi salaam inuu tawxiidkii ugu yeedhay ahmiyadda marka tawxiidku uu leeyahay baa halkaa ka garanaysaa nebi walba wuxuu ka bilaabayaa aqoonkiisii yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayru haddaba ahmiyadda iyo waxa weeye mas-uuliyadda qof walba saaran inay tahay weeye in cibaadada laga bilaabo tawxiidka dacwada in tawxiidka laga bilaabo caqiidada la barto oo waxa weye qofku uu caqiidada iyo tawxiidka iska sugo leanna waa asalkii asalkii weeye waxa weeye ilaahay wuxuu ku magacaabay kelimatu eh, maaragtay shajaratun طayiba oo waxa weeye geedkii asalka ahaa asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa ay kelimatu laa ilaaha ila اllah haddii uu qofku laa ilaaha ila اllah muxamedan rasuulullah uu sugo oo caqiide saxiixa la yimaado camalkiisi waa wanaagsanaanayaa oo waxa weeye hanuun buu helayaa oo ilaahay baa hanuuninaya laakiin haddii caqiidadiisu ay xun tahay oo shirki ku dhex jiro halaag iyo khatar ayuu ku sugan yahay wuxuu ugu yeeray inay sanamyada ka tagaan oo ay isaga tagaan waxa ay caabudayaan ilaahay keliyana ay caabudaan oo keliga caabudaan markaas waxaa loo baahan baahanyaa marka wahaakadaa yenbagii cala addaaciya an yabda'a bitawxiidi qabla kulli shay wax walba in laga bilaabo oo qofka daacigaa ah khaasatan waa inuu ka bilaabaa tawxiidka oo wax walba inuu tawxiidka ka hormariyo ayaa loo baahan yahay waxaa inooga caddaatay oo waxa weeye kaloo inoo caddeeyey oo waxa weeye faa'idada afraad nebiyullaahi nuux calayhi salaam qisadiisii inuu dacwadii habkii uu ugu yeerayey biduruqi dacwa wuxuu isticmaalay dariiqooyin aad iyo aad u kala duwan mar wuxuu yidhi tartiib baan ugu yeeray mar kor baan ugu yeeray habeenkii baan ugu yeeray maalin baan u yeeray tartiib waan ku siraystay hadba midba gaar baan ugu tagaa tartiib baan wax ugu sheegaa haddaba nooca ah. mar wuxuu isticmaalaa bitargiibi taaratan mar wuxuu jeclaysiiyaa jannada wanaagga ilaahay agtiisa yaalla naxariista ilaahay agtiisa taalla dembi dhaaf markuu intaa u sheego ayuu haddana mar kale wuxuu xusuusiyaa cadaabta iyo ciqaabta iyo waxa weeye mashaakilka yaalla aakhiro iyo sida loo halaagsamayo ayuu maaragtay haddii ay waxaan ku sii socdaan oo waxa weeye istimraar sii sameeyaan gaalnimadan ciqaabta ay la kulmayaan ayuu haddana u sheega oo waxa weeye uu marna isticmaalaya saasaa marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku curuqu dacwa isticmaalo oo qofka goormaad u yeeraysa goormaad xaqa ugu yeerin goormaad ka aamusin goormaad waaninin goormaad canaananin intaba waxaa loo baahan yahay inuu qofku aad iyo aada uu u fahmo ayaa muhiim jiddana intaasoo dhan marka waxaa maca alasaf ashadiida nabiyullahi nuux intaasoo dhan kuma guulaysan oo qoomkiisi waxay noqdeen qoom aan waxbaba yeelaynin oo gaalnimay ka doorteen intaasoo dhan isagoo isticmaalay oo ilaahay u waxyoonayey oo dariiq kasta marayey haddana waxa weeye wamaa aamana macahu ila alqaliil dad yar ayaa rumeeyey oo waxa weeye aad iyo aad u yar ayaa rumeeyey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa inay qoomkiisii rumayn markay diideen iskama aydaynin oo waxa weeye ma ayna odhan annagu kuma rumaynayne iska kaayadaa laakiin waxa ay sameeyeen dagaal inay la dagaalamaan cadaawad bay sameeyeen dariiq kastay u mareen dhib kastay ku sameeyeen ilaa ay yidhaahdeen waa ku rajminaynaa sidii qof muxsina oo zinaystay oo kale ayaan dhagax kugu dilaynaa ayay yidhaahdeen marna waxay yidhahdeen waa kaa saaraynaa magaalada waa ku masaafurinaynaa maantana meel walba waa taagan tahay oo waxa weeye mar walba dadka dhuqaada oo waxa weeye dembiyada badan waxa ay jecel yihiin qofkii wanaagga fara inay yidhaahdaan waa ku masaafurinaynaa ama waxa weeye waa lagu xirayaa ama waxa weeye ma hadli kartid ayaa waxa weeye meel walba taalla leanna sababtu waxa weeye ibliis ayaa u waxyoonaya oo waxa weye ibliis baa meeshii jooga wey waxa ay sameeyeen dhibaatooyin badan bay isagay ku sameeyeen ilaa waxa weeye ay wax walba oo dhibaataa ku sameeyeen sidaa ayay marka ambiyadii oo dhan mashaakilkaa ugu wada dhacay haddaba qasasul ambiyaa markaynu ka sheekaynayno waxaa loo baahan yahay qofku inuu ku sabir qaato nebiyadii haddii lasoo dhibay oo mashaakil walba ku dhacay oo la soo caayey oo lasoo maaragtay qaar la dilay oo qaar iyagoo noolnoo la gowracay haddaba marka waxa weeye intaasoo dhanna ay xaqii ilaahay ku sabrayeen in lagu cibro qaato marka oo lagu sabro oo waxa weeye xaqa la raaco oo xaqa lagu sabro baatilka iyo shirkiga iyo kufrigana aad iyo aad la isaga ilaaliyo oo waxa weeye shaydaanku dariiqa uu kula rabo inuuna kugu ridan muslim oo muslima oo aad aad iyo aada uga digtoonaatid ayaa la rabaa waxaa inooga caddaatay qisada nabiyullahi nuux calayhi salaam wuxuu u caddeeyey dadkiisii eh, haddii ay ilaahay ka baqaan ilaahay inuu u dembi dhaafayo oo haddii ay toobad keenaan ilaahay intuu u dembi dhaafo inuu badbaadinayo aakhirana naar ka badbaadinayo adduunkana inuu wanaag walba siinayo oo waxa weeye adduun iyo aakhiraba ay guulaysanayaan haddaba qof walba oo muslima waa inuu ogaadaa haddaad ilaahay u toobad keentid oo ilaahay ka cabsatid ilaahay aakhiriya adduunba waa ku badbaadinayaa laakiin haddaadan ilaahay aadan eh, ka cabsan oo aadan toobad keenin oo aadan dariiqa xaqaa ku istaagin hadda markaa waxa weeye falaa taluumanna ilaa nafsak naftaada maaha cid kale ha eedaynin biri oo waxa weeye qofkii waxa weeye aakhira markuu yimaado sidii nebiga calayhi salatu salaam xadiidkii u lahaa xadiidu lqudsigii nebiga uu ka wariyey ilaahay maaragtay innamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum faman wajada khayran falyaxmad illah waman wajada gayra dalik falaa yaluumanna ilaa nafsa acmaashaan aad adduunka maanta ku samaynaysid ayaa aakhiro ku hor taalla iyadaa laguu koobayaa waa laguu qorayaa aakhire markaad timaadid iyadii baa lagu leeyahay iqrac kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba marka ilaahay waxa uu yidhi xadiidkaa qofkii wanaag helana ilaahay ha ku mahadiyo qofkii waxa weeye xumaan helayna oo waxa weeye sharki uu samaystay hadda naftiisa maha cid kale yuu eedaynin leanno isagaa waxaan sameeyey cid waxa weeye kale oo waxa weeye waxaan ku samaysay ma jirto isagaa samaystay weeye marka yuu eedaynaya haddii naftiisa ha eedeeye wey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa qisadan aynu ka ogaanay ilaahay waxa uu yidhi nabiyullaahi nuux sagaal boqol iyo konton sano ayuu dadkiisii dacwo ugu yeeray oo uu ku dhex jiray waa muddo aad iyo aad u dheer weeye oo waxa weeye kun sano oo konton sano ka dhiman tahay haddana ilaahay markaasu wuxuu yidhi famaa aamana bihi ila alqaliil dad yar baa rumeeyey oo iyagii ka mid a leannahu waxa weeye mar walba oo jiil baabaaba way isku dardaarmayeen inaynan jiilka kala rumaynin oo nin walba ilmihiisa ayuu uga dardaarmay haddaba taasi waxay kutusaysaa marka in uu qofku ku waansamo waxa weeye oona waktigu la dheeraanin qofkii markaad maanta dacwo ugu yeertid biri ugu yeertid laba jeer waanisid yay kula dheeraanin oo wax badan kula noqonin leannao nebiyullaahi nuux calayhi salaam sagaal boqol iyo konton sano isagoo ugu yeerayey kama uu quusan intaa waxa weeye dacwo ugu yeerayey xaqu ugu yeerayey ilaahay ka cabsaduu lahaa diinta qaata rumeeya waxaa loo bahanyaha marka qofkii daaci noqonaya ama dadkii xaq ugu yeeraya inuuna waktigu la dheeraanin sanad markaa dadkii xaq ugu yeertid inaad tiraahid ummaddaani ummad khayrle maaha looma baahno waa in la sabro oo waxa weeye aadaabu daaciya ayay ku baraysaa qisadaani oo qofkii inuu sabro ayay ku baraysaa laakiin waxaa halkan kaloo inooga caddaatay qofkii ilaahay uu dhumiyo qof hanuunin kara ma jiro qofkii ilaahay uu hanuuniye unbaa hanuunee qofaan ilaahay hanuunin cidna ma hanuunin karto leanno ilaahay waxa uu leeyahay aayadda qur-aanka ahayd maaragtay inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yasha aayado badan oo kale ilahay wuxuu ku yihi yudilu man yasha wa yahdi man yasha yahdi man yasha wa yudilu man yasha qofkuu doono ilaahay hanuuniyaa qofkuu doonana ilaahay waa dhumiyaa halkaa marka waxaad ka garanaysaa hanuunku waa biyad illaahi wey hanuunku marka laba nooc buu u qaybsamaa alhidaayatu nawcaan hidaayadu laba nooc weye hidaayatu tawfiiq hidaayada in qofkan hanuunkii la waafajiyo oo uu hanuuno taa ilaahay baa awooda cid kaloo awooda ma jirto ilaahay unbaa awooda laakiin waxaa jirta hidaaye la yidhaahdo hidaayat altacliim walirshaad ayaa jirta oo waxay qofkii inaad waanisid inaad waxbartid inaad ku boorisid xaqa taa waxa weeye ilaahay waa waatuu yidhi innaka latahdii ilaa siraadi mustaqiim siraadkii toosnaa waddadii toosnaa ayaad qof dadkii ku hanuuninaysaa ayaa nebi maxamed lagu yidhi haddaba macnaheedu waxa weeye hidaayada loo jeeda bay yidhahdeen culummadu oo nebigu uu dadka ku hanuuninayo oo nebiyadoo dhan ay dadka ugu yeerayeen waxa weeye waa hidaayatu alirshaad waltacliim inaad dadkii wax bartid xaqa ugu yeertid waanisid waxa weeye cabsi gelisid aad wanaagga jeclaysiisid altargiiba watarhiib noocaa weeye laakiin adigu qofkii ma khasbi kartid ilaahay baa qalbiga belo-aamniga meeshuu doono ujeediya jeediya nebi maxamedna waa isagii lahaa xadiidka saxiixa ka sugnaaday waatuu ingu waatuu yidhi maaragtay calayhi salaatu wassalaam ina alquluuba qalbiyada qofka belo-aamniga ah, qalbigiisu bayna isbicayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa qofka qalbigiisa ilaahay baa gacanta ku haya suu doonaba u gedgedeeyaa hadduu doono in shaaa aqaama wa in shaaa haddii ilaahay uu doonona waa toosinaya haddii u ilaahay doonona waa dhuminaya waa baadiyenaya haddaba marka waxa weeye hanuunka ilaahay baa laga baryaa ee ilaahay hanuun ka bari qof walboo muslimow ilaahay inuu ka hanuuniyo ilaahay ka bari suu nebigu u jiray allahuma ya muqalib alquluub habbit qalbi calaa diini waxaynu kaloo ka faa'iideynaa qisadan nabiyullahi nuux calayhi salaam markii uu qoomkiisii ka quustay oo gaalnimadoodii u arkay oo ay rumayn waayeen ayuu habaaray oo waxa weeye habaarkiisii baa ku dhacay dembigii marka ay samaynayeen gaalnimadii ay samaynayeen waa iyagii lahaa maaragtay cadaabta noo keen in kunta min asaadiqiin markay iyagii ka dalbadeen canaad ay sameeyeen dhibaato kasta ku sameeyeen haddana cadaabtii ilaahay ka dalbadeen ayuu markaa isagiina ka quustay oo habaaray markaasaa waxaa isugu darmatay habaarkii uu habaaray iyo waxa weeye kufrigii dembigii ay samaynayeen dhibaatadii o dhan baa isugu darmatay markaasaa ilaahay halaagay fa xaqa calayhim alcadaab cadaabtii baa markaa ku maaragtay ku xaq ku noqotay oo waxa weeye u timid ilaahayna waa halaagay markaa leannu iyagaa gaalo noqday oo waxa weeye kasbaday wey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa Eh, annahum kamaa kadabuu fi dunya fainahum yajxaduuna fi laakhira an yakuna jaahum rasuul sidai inoo soo hormartay xadiidkii nabiga inoo caddeeyey siday adduunka u beeniyeen isagiyo layfa oo la jooga say u beeniyeen oo ay yidhahdeen ku rumayn mayno bay aakhiro markay yimaadaanna ilaahay hortiisa ku beeninaya oo waxa weeye ay diidayaan oo odhanayaan annaga maba noo imaan nuuxna nooma imaan cid kalena nooma imaan rasuulna ma aanu arag oo cid noo timid ma jirto laakiin ilaahigii subxaana qaadirka ahaa ummaddaa nebi maxamed iyo nebi maxamed ayaa markhaanti furaysa oo waxa weeye siduu ilaahay u yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasadaa litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuna arasuulu calaykum shahiida alwasadu alcadlu wasadka loo jeeda waxa weeye waa cadaaladda waa qofkii inuu caadil yahay oo ilaahay ka cabsanayo oo una khayaamo samaynaynin oo been ka markhaanti kacaynin sidaa marka ummaddaani ay cadaalad u tahay ayay aakhiro uga markhaan kacaysaa oo waxa weeye maraggii furaysaa nebi nuux calayhi salaam inuu u tegey qoomkiisii inuu diintii gaarsiiyey leannahu kitaabkeenna ayaa inooga sheekeeyey oo waxa weeye qisadaa aynu hadda ka sheekeynaynay oo dhan waxay ka sheekeynaysaa inuu nebiyullaahi nuux calayhi salaam uu qoomkiisii waaniyey oo xaqa ugu yeeray marka iyaga un baa halaagsanayee wax ay taraysa ma jirto mar alla markii lagu markhaanti kaco ayaa markaa naarta lagu gurayaa wey waxaynu kaloo ka faa'ideynaa qisadan waxaa ku jirta caddayn ilaahay inuu inoo caddeeyey inuu qoomkaa halaagay say u dhammaayeen xataa maaragtay wiilkii uu nabiyullaahi nuux dhalay iyo waxa weeye xaaskiisii leanna waxa weeye waxa lagu badbaadaya meesha waxay ahaayeen iimaan ee ma ahayn rixin iyo wuu ila dhashay iyo waan dhalay midna lagu badbaadi mayn markuu marka ilaahay uu halaagay kulligood nebiyullaahi nuux calayhi salaam iyo mu'miniintiina uu badbaadiyey ayaa ilaahay wuxuu amray markaa in uu ilaahay u xamdi noqo haddaba waxaa la rabaa qof walba oo muslima oo ilaahay ka cabsanaya markii ilaahay nicmo siiyo ilaahay u nicmeeyo inuu ilaahay ku shukri noqo nicmada ilaahay in laga xamdi noqo oo aan ilaahay lagu gaaloobin nicmadiisa wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahayna lama soo koobi karo caafimaadka awlaadda islaamka islaamnimada nicmada ilaahay ku siiye nicmatulmaal midna lama soo koobi karo laakiin ilaahay wuxuu ina yidhi in maaragtay la in shakartum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid haddii aad ilaahay ku shukri naqdaan nicmadii waa laydin siyaadinaya waa laydiin badinaya haddii laakiin aad ilaahay ku kufridaan nicmadii waa waxa weeye cadaabta ilaahay waa adag tahay nicmadiina ilaahay wuu kaa qaadaya waana ku cadaabaya marka khatar wey nabiyullahi nuux marka ilaahay sidaas u badbaadiyey isaga oo weliba ku raaxaysto ilaahay uu tusay sidii qoomkii shale ku dheeldheelayey loo tusay oo hortiisa lagu halaagay leanna way e, markii aad qofka cadowgaaga la halaago oo waxa weeye gaal uu yahay oo waxa weeye e, dhibaato kuu geysto oo la halaago waad ku farxaysaa leanna waxa weeye khaasatan waxaa ka sii fiican markii aad u jeedid sidii fircoon oo kale loo halaagay nabiyullaahi muusena uu u jeeday oo waxa weeye hortiisa lagu halaago oo lagu harqiyey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa in maaragtay ilaahay uu samada kaga soo diray roob dhulkan roob lagaga soo daayey oo roob lagu halaagay biyo harqanaya in lagu halaagay ayaynu ka faa'iideyna waxaa qisadan ku jirta altafakuru fi fi lkown inuu qofku uu ku fekero makhluuqa ilaahay uu abuuray samada iyo dhulka iyo buuraha iyo waxaan isa saaran inuu qofku ku fekero si uu ilaahay u rumeeyo leannahu markaad fiirisid waxyaalaha qudradda ilaahayga awooddiisa ayaad garanaysaa markaasaad ilaahay rumaynaysaa oo iimaan baad ka helaysaa leanna waxa weye ilaahay waa tuu lahaa aayadda qur-aanka nabiyullahi nuux qoomkiisi wuxuu ku yidhi alam taraw kayfa khalaqa allaahu sabca samaawaatin dibaaqa wa jacala alqamara fiihina nuura wa jacala ashamsa siraaja haye marka wuxuu yidhi war ku fakera bal u fiirsada buu yidhi miidan u jeedin sida ilaahay uu isku saar saaray toddobada samo oo isa saaran dhulkii oo toddobaa oo isa saaran waxa weeye dayixiyo ifaya waxa weeye waa kan qoraxdiiyo nuuraysa iyo dayixiyo nuuraya intaasoo dhan ba ilaahaygiida abuuray waxay ku tusaysaa markaa qudradda ilaahay markaasaad ku cibro e, e, qaadanaysaa garanaysaana ilaahay awooddiis waxaynu kaloo ka faa'idaynaa mafsadada iyo dhibaatada ay leedahay taqliidul aabaa in aabbayaashii la taqliidiyo oo waxa weeye aan diin lagu raacin ee wixii aabbahaydaa sidaa samayn jiray hooyaday baan ka soo gaaray iyo aabahay baan ka soo gaaray awowgay baan ka soo gaaray baatilnimada ay leedahay ayaynu halkaan ka garanaynaa iyo mashaakilka ay leedahay leanna waxay isku dardaarmayaan wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum balu fiirso ha ka teginina ilaahyadiina ay leeyihiin oo waxa weye marnaba ilaahyadiina ha ka teginina haddaba marka waxaynu halkaa ka garanaynaa dadkii dhintay in la taqliidiyo qabuuruhu dhibaatada ay leedahay mashaakilka ugu weyn oo waxa weye qabuuruhu maanta ay keeneen oo bilo aadmiga ku sameeyeen waa shirkigaa wey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa inay maaragtay wax walba oo maanta koomka ku nool calaa wajhi alardi nebi nuux wixii ka dambeeyey inay yihiin duriyaddii nebi nuux oo waxa weeye ay ka tarmeen saddexdii nin oo waxa weeye sam iyo xam iyo yaafid ilaahayna waatuu yihi wajcalnaa durriyatahum albaaqiin oo waxa weeye ummaddaasoo dhan inay maanta duriyaddiisii tahay waxaynu kaloo ka faa'iideynaa qofku haddii uu raaco rusushii inuu hanuunayo oo waxa weeye dadka hanuunaya oo dariiqii xaqa ku taagan qofba qof intuu sunnaha uga dhow yahay oo dariiqii rususha uga dhow yahay ayuu waxa weeye maaragtay qofka kale uga dhow yahay xaqii oo waxa weeye ka wanaagsan yahay waxaynu kaloo ka faa'iideynaa inayna bannaanayn qofku cilmi geyb inuu sheegto oo yidhaahdo cilmi keyb baan ogahay leanno rusushii baa odhanaysa cilmi keyb aniga ma ogi oo waxa weeye walaa aclamu algeyb ayuu leeyahy waxaynu kaloo ka faa'iideynaa inayna bannaanayn in dadka gaaladaa ilaahay ku gaaloobay haddii ay halaagsamaan inaad ka naxdid ama waxa weeye maaragtay ka xumaatid ama waxa weeye qalbigaaga aad gelisid looma baahna walowba ha noqdeen kuwii ku dhalay hadday rabaan ama waxa weeye kuwii kula dhashaa noqdeen waxaynu kaloo ka faa'iideynaa labada qof waxa isku xira fi dunya waalaakhira inuu yahay iimaanka iyo camalka saalixa laakiin nasabku uu iska baaba'ayo ayaynu ka garanaynaa sidaynu in badan soo sheegnay laannoo nabiyullahi nuux calayhi salaam wiilkiisii iyo xaaskiisiiba waa la halaagay wey waxaynu kaloo ka faa'iideynaa fadlu sabri sabarka in la sabro wanaagga ay leedahay lianna alcaaqibata lilmuttaqiin wanaagga oo dhan cirib dambeedka dadka ilaahay ka baqay ayaa leh marka sabirku wanaagga uu leeyahay ayaynu ka faa'ideynaa in la sabro oo waxa weeye dhibaatada iyo mashaakilka loo sabro oo waxa weeye markaas ilaahay la tala saarsado waxaynu kaloo ka faa'ideynaa isticmaalu lxikmati fi lidacwa dacwo markuu qofku dadka ugu yeerayo inuu xikmad isticmaalo oo aad iyo aad isugu dayo inuu maaragtay dadka xikmad ku soo jiito oo wanaag uu sameeyo oo waxa weeye una dadkii mashaakil ku samaynin iyo erey xun xikmadduna macnaheedu waxa weeye inaad qofka kala garatid goormaad qofkaan u yeerin goormaad waaninin goormaad iska daynin goormaad maaragtay ereygaa kula hadlaysid erebe erey ereygu ka wanaagsan yahay inaad kula hadashid weeye xikmaddu ee ma aha qofka xumaantiisii inaad raalli ka noqotid oo waxa weye aad iska ag fadhiyo isagoo xumaan samaynaya ma aha xigmaddu waxaynu kaloo ka faa'iideynaa mashruuciyat adducaa cala adalama qofka daalimka noqday oo dadka dulmiya in la habaara inay bannaan tahay ayaynu ka faa'iideynaa leanno nabiyullaahi nuux wuxuu leeyahay waxba dhulkaa uga tegin wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ila faajiran kafaara marka nabiyullahi nuux saas uu habaaray markay gaaloobeen oo waxa weeye dariiqii xaqaa diideen oo ay dhibeen oo mashaakil kasta ku sameeyeen intaa ayaan marka kusoo gebagabaynayaa waxaan u dardaarmayaa qof walba oo muslima naftayda iyo qof walba oo muslimaba attaqwa taqwa allah ilaahay laga cabsado oo waxa weye lanna waxa weye wasiyat llahi lilawalina walaakhirin wey ilahay waatuu lahaa walaqad wasayna aladina utu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqu llah ilaahay ka cabsada oo waxa weeye dariiqiisii mara taqwaduna waxa weeye sida culammadu ku caddeeyeen itibaacu lkitaabi wasunna iyo waxa weeye wa tarku lmacaasi inaad la timaadid wax walba oo ilaahay ku amray wax walba oo ilaahay kaa nahiyena inaad banaanka ka martid intaa marka ayaan kusoo gabagabaynayaa wax alla wixii khalada oo aan ku sheegay qisadaa ilaahay baan uga toobad keenaya oo waxa weye ilahay baan dembi dhaaf ka weydiisanayaa wax alla wixii khalada ilaahay baan uga soo noqonaya qof alla qofkii wax khalada ku arkana waxa u bannaan in uu iisoo sheego oo aan ka rajaynayaa inuu waxa weeye igu tembiihiyo si aan qaladkaas uga noqdo oo waxa weye leanno bashar baan ahay kullu ibni aadam khadaa wa khayru lkhadaa'ina tawaabuhu waatuu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam qof aan khaldamaynin ma jiro qof walba oo waxa weeye ka faa'iidaysta ama dhegeystana waxaa leeyahay ilaahayda ka mid dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin